wax ishkaala darseedii hore ah ah ah nabigu calayhi salaatu wasalaam weligii khamri ma cabin wax fawaaxisha iyo xumaana lama iman iska daa markaa intii la soo diray ee uu nebiga ahaaye qabla nubuwa xataa lama soo yani ma dhicin markaa inuu waxyaalahaa sameeyey ama khamro cabay ama waxyaala xunxun sameeyey kullu dalika ma dhicin ilaahay baa dhowray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo yacni markaa waxyaalaha xunxun walow markaa dee sharciga yaan laguma soo dejinbe ilaahay baa ka ilaaliyey xataa qabla nubuwa oo waxa uu ahaa macsuum ayuu ahaa isagoo yar baa waxaa la soo naqliyey hal arrin arrinkaasi wuxuu yahay kacbada oo la dhisaayo oo dhagxantii marka la guraayo kacbada lagu dhisayey dhagxantii markuu soo qaaday isagaan waxba iska xigsiinayn baa adeerkii cabbaas ku yidhi maad guntigaad guntantahay isaga dhigtid marka waxawe dhagax markaasuu guntigii qaado isidhi isaga dhig dabeedna waa budhacayba halkii baa laga qaaday oo dee uuna yaraa maalintaas yacni maradaa uu iska qaaday mooyaane wax kale oo laga soo naqliyey markiisa wax ma jirto maalintaana waxaa la kulmay inuu marka waxa weeye markaa dhacay oo marka waxawe yani markaa u miir doorsoomay kadib marka waxa weye maalintaa dabadeed yani mar dambe markaa ma samayn inuu xataa marada markaa iska qaado marka qabaa'ixda iyo xumaanaha ay ku sugnaayeen mushriki ilcarab ilaahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka ilaaliyey waana ka dhowray leylat alisraa walmicraaj ayaa waxaa la dooransiiyey la tusay yani markaa sidii khamre iyo adigu markaysa markaa iyo caano mid dooro caanihii buu doortay yani marka haddaad khamriga dooran lahayd baa lagu yidhi ummaddaadu way lumi lahayd haddaad khamrada dooran lahayd ummaddaadu way lumi lahayd shaygu haddii laha waa mubaax macnaheedu ma aha waxa weeye in la sameeyaa laazima yacni shay kastoo mubaaxa qofku inuu sameeyaa ma saarna ibaaxadanna ibaaxa asliyay ahaan jirtay shay aakhar ya hmm. waa garta yacni suntaasi ta'siir markaa saasa dee ma keensane waa uun ajashun markii dambe la kulantay waa tan marka waxa weeye dee yani sanawaad buu dee sii noolaa ya sanawaad ayuu sii noolaa culamada qaar oo taawiil kale maraana waa jiraan laakiin taawiilkaasi kolley qawi ilama ah taawiilkaasoo odhanaya waxay noqonaysaa jumla xaaliyay noqonaysaa wain lam taf'a marka la yidhi balliq maa unzila ilayka min rabbik wallahu yacsimuka min annaas walxaal allahu yacsimuka min annaas xaalat tabliiq markaad ku jirto ilaahay baa dadka kaa dhowraya oo cid wax ku yeelaysaa ma jirto taawiilka caynkaasa ibnu cuthaymiin baa sheegay fii bacdi duruusi laakiin qawiyana ma ah waxayna qawi u ahayn waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaan jiray gaadh buu lahaan jiray oo joogtayaanu ahaan laakiin marmar uu yacni markaa la ilaalin jiray uuna jeclaa in la ilaaliyo xadiiska sababta ah ee aynu marka aragnay ee aynu soo sheegnayna waa tilmaamayey markii aayaddu ku soo degtay wuxu uhi insarifuu iska laabto iska taga ilaahay baa i dhowraya marka xaalatu tabliiq keliya hadday tahay dee marka uu seexanayo ee aanu xaalatu tabliiq ugu jirin dee ma soo gudagasheen gasheen xadiiskuna muxuu markaa daahir ku yahay oo ku tusinaya dee inay soo gudagelayso maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam gaadhkii uu diray oo uu yidhi markaa isagoo dee habeenkii baryaya oo seexanaya iska taga ilaahay baa idhowraya waxay ku tusinaysaa inay caam tahay ayay ku tusinaysaa in wax la yeelo ama la dhaawaco ama wax la mida mid laga dhowray ma aha laakiin waxaa laga dhowray dee in la dilo taasaa laga dhowray alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabalan calayna wاkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray tafsiiru suurati almaa'idaynu ku soo jiray waxaynu insha allahu tacaala ka bilaabaynaa aayadda boqol iyo saddex ee min suurati almaa'ida ma jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadiba waakharuhum laa yacqiluun allah wuxuu ihi maa jacala allahu allah kama yeelin min baxiiratin baxiiro kama yeelin yacni neefkii geela ahaa ama hashii markaa dacasha dheer loo jeexaayey ee dabeedna marka faraha laga qaadaayey oo aan lagu intifaacaynin ee loo gaaryeelaayey aalihadooda iyo waxyaalahay caabudayey walaa saa'ibatin iyo mid markaa saa'ibo ah oo iyadana layska sii daayo madaxa loo baneeyey musayabo ah kama yeelin walaa wasiilatin iyo mid kaloo iyaduna xidhiidhisay oo bimacnaa da-a isku xiga oo dhadig markaa dhashay bimacnaa nirge isku xigay dhashay da-dii horay dhashay tii labaad baa markaa waxaan yani iyaduna nirig ah tii saddex yacni markaa saas walaa xaamin iyo mid baarqaba oo markaa isaguna yacni geela muddo badan abaahiyayey ama toban sano abaahiyayey oo isagana layidhi madaxaa loo bannaynayaa waa la sii daynayaayoo markaa waxa daaqna laga celin maayo biyo laga celin maayo lagu intifaaci maayo la raran maayo rakuub laga dhigan maayo lama qalanaayo yacni markaa kama yeelin afartaa midnaba mashruucatan jacala waa bimacnaa sayara sida raajixa aynu dib ka sheegi doonno insha allah bimacnaa sayara maadaamay tahayna waxay qaadataa jacalada bimacnaa sayara ahi laba mafcuul bay qaadataa laba mafcuul bay qaadataa marka mafcuulkii koowaad waa yaallaa oo waxay noqonaysaa waxa weeye marka min masiida abaa la geliyey masiida litawkiid ya daxiiratan baa asalku noqon lahaa laakiin minta ayaa la geliyey si ay marka cumuumka nas ugu noqoto ya yani nakira fii siyaaqi nafyi marka ay cumuumka nas ku tahay waxaa ka mid ah idaa ziidad qablaha min haddii min horteed la ziyaadiyo ayaa ka mid ah qiyaasna waxay tahay saddex xaaladood bay qiyaas tahay in min horteed la ziyaadiyo qabla almubtada iyo qabla alfaacil iyo qabla almafcuul mubtadaha ka hor iyo faacilka ka hor iyo mafcuulka ka hor saddexdaa markaa maa jaa'ana min nadiir waa faacilkii ka hor nadiirun baa la odhan lahaa min nadiir ama mubtadaha ka hor wamaa min ilaahin ilaa ilaahun waaxid waa mubtadihii ka hor hadda maarta ama mafcuulka ka hor waa sida mawdican oo kale maa jacala allaahu min baxiiratin baxiiratan baa la odhan lahaa saddexdaa xaaladood bay qiyaas tahay marka waxa weeye nakira fii xaaladood bay marka hore tahay cumuumka nas wa fii siyaaqi nafyi minha yudkaru ida buni aw ziida min munakaru aw kaana siiqatan laha nafyu lazim wagayru da lada lqaraafi laa yacum yani saddexda xaaladood waxaa ka mid a yani xaaladaas idaa ziidad qablaha min ayaa ka mid a idaa buniyat macalaana waxa weeye waa macruuf marka mafcuulkii labaad wuxuu noqonayaa mashruucatan buu noqonayaa ilaahay intaa midnaba kama yeelin mashruucatan mid la sharciyeeye kama yeelin mid walaakina aladiina kafaruu ha yeeshee kuwii gaaloobay yaftaruuna cala allaahi alkadib yaftaruuna waa been abuuranayaan cala allaahi allah bay ku been abuuranayaan alkadiba been bay ku been abuuranayaan wa akharuhum badankoodu laa yacqiluuna waxba garan maayaan oo waxay caqliyeynayaanoo garanayaan ma jirto yacni waxa anfacaya iyo waxa hanuunka ah iyo waxa khayrka ah ma garanayaan wa idaa qiila lahum marka lagu yidhahdo tacaalow kaalaya ilaa maa anzala allahu kuwa allah soo dejiyey intii ka ahaatay u kaalaya wa ila rasuuli iyo rasuulka sala allahu aleyh wasalam intii ka ahaatay u kaalaya qaaluu waxay odhanayaan waa idaada jawaabteedii qaaluu waxay odhanayaan xasbunaa waxaa nagu filan kaafiina maa wajadnaa calayhi aabaa'ana maa wajadnaa calayhi waxaanu ka soo gaadhnoo ku soo haleellay korkiisa inay ku sugan yihiin aabaa'ana aabbayaasha ayaanu ku soo gaadhnay wajado waxa bannaan inaad ka dhigto bimacnaa tii wijdaanka ayd cilmiga ahayd waxaa kaloo bannaan inaad musaadafo ka dhigto tii liqaaga iyo musaadafad ah haddaad ta musaadafad iyo liqaaga ka dhigto waxay noqonaysaa maa wajadnaa waxaanu hellay ama soo gaadhnay calayhi xaalay korkiisa ku sugan yihiin aabaa'ana aabbayaashay aan soo gaadhnay kaainiina calayhi haddii la yidhaahdo waa tii wujdaanka cilmiga ahaydna waxay noqonaysaa maa wajadnaa waxaanu ogaanay calayhi kaa'iniina calayhi inay ku dul sugnaayeen aanu ku ogaano ku aqoonsannay aabaa'ana aabbayaashayo marka mutacalaqa kaa'iniina ah ayaa noqonaya mafcuulkii labaad noqonaya awalow kaana aabaa'uhum laa yaclamuuna shay'an walaa yahtaduun awalow kaana aabbaa'uhum ay axasbuhum dalik kaafigooduma taasaa walow kaana aabaauhum aabbayaashood hadday ahaadeenba laa yaclamuuna shay an qaaraan waxba garanayn oo diin iyo hanuun toonna garanaya khayr walaa yahtaduuna aan ku hanuunayn sida saxan ya oo marka waxa weeye yacni khayr iyo sharna ma kala garanayaan khayrna ku hanuuni maayaan hadday sidaa yihiinna miyay markaa ku filantahay tahay aabbayaashood waxay ka soo gaadheen maya kuma filla inkaar baa looga jeedaa istifhaamka aayaddan maa jacala allahu min baxiiratin walaa saaibati walaa wasiilatin walaa xaamin walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadib waxaa laga hadlayaa waxyaalihii gaaladu ay samayn jireen oo xoolaha wax ka mida ay xaaraantinimayn jireen waxyaalaha dhaqamadooda ka mid ahaa gaalada waxaa ka mid a inay xoolaha kala qaybiyaan oo qaybna ay u gaar yeelaan aalihadooda kale caabudayaan qaybna ilaahay ay u gaar yeelaan sidaa waa samayn jireen qaybay u khaas yeelaan baa jiri jiray asnaamta iyo ashyaada kale ay caabudayaan u gaar yeelaan baa jiri jiray qaybaha ay u gaar yeeleen ashyaada ay caabudayaan kuma intifaaci jirin yacni ma raran jirin rakuub kama dhigan jirin yacni may maali jirin may qalan jirin yacni nimanka markaa sadanada ah ee sanamada markaysagaa dul jooga yacni kuwaas markaa khudaamta u ah kuwaasaa markaysaga waxaan caanahooda yacni caanaha markaa xoolaha maali jirin iyagaa ku intifaaci jirin laakiin dadka kale mamnuuc bay ka ahay xoolahaasna waxay ahaayeen qaar markaa aan daaqa meel seera a ah lagama celinayo mar hadday markaa musayaba ama baxiiro ama saa'ibo ama wasiilo ay tahay ama xaam waa loo sii daynaya meel walba hadday daaq tahay biyo iyo baatoonna loo diidi maayo lamana raranayo rakuubna laga dhigan maayo yacni maal shaydaan bay noqdeen ya iyagana cindigooda waxaa ka bilowday haddaba markaas sida ay uga dhigi jireen baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada iyo xaamka ay uga dhigi jireen xoogaha khilaafaad baa ku jiray oo kollay qabaa'isha carbeed ay ku kala duwanaayeen qabaa'isha carbeed ay ku kala duwanaayeen sibuu hadda inoo qorayaa oo kollay markaa aynu ku arki doonaa yacnii asarka markaa saciid ibnu musayib laga soo warinaayo ee bukhaari saxiixa ku wariyey oo yacni markaa suyuuti uu jalaalaynka ku qoraayo oo ku soo naqlinayo tafsiirka gudihiisa u geliyey laakiin siyaalo ka duwan oo kollay qabaaisha qaar ugu macaamili jirayna waa jireen ya yacni tafaasiisha ha ku kala duwanaadaan siday baxiiro ku noqotaa siday saa'ibo ku noqotaa siday wasiilo ku noqotaa siduu xaam ku noqdaa xaamku waa ugu badan yahay oo isagu waa ugu dhow yahay isaguyo yacni waxay baarqabkaa loo isticmaali jiray xaamka intan kale waxa saa'ibada iyo wasiilada iyo yacni markaa baxiiradu sidaa ka aragtaanba ta'da la geliyey waxaad garanaysaa inay dhadig yihiin iyagu waxa weeye ma aha marka wax labkii ma aha ee waa geelii markaa dhadiga halihii weeye hadda maaragta laakiin marka xaamku isagu waxa weeye waa baarqabkii weeye baarqabka hadduu marka waxaweye toban yacni wakhti uu rumeeyo geela toban xilli oo kala duwan yacni qaar waxa weye markaasay odhan jireen marka xamaa dahra dhabarkiisi waa dhowra waa ilaashi ya yani waxa weeye hadduu marka waxa weye intaas oo marka toban goor markaysa markaa toban xilli oo kala duwan ya hadduu geela abaahiyey waxa weeye madaxiisaa loo bannaynaya dib loo raran maayo looguma intifaacayo meel laga celinayaana ma jiro qaar kale waxay yidhaahdeen saas waa sidii inoo qoraayo qaar kale waxay yidhaahdeen yacni markaa da'uhu dhalay da'ahay sii dhaleen markay wax dhalaan ayay waxay odhan jireen markaysaa marka xamaa dahra baarqabkaasi dhabarkiisii waa dhowray yani faraha laga qaadaya haddaba ya yacni kuwuu markaa yani markaa da'dii hore uu dhalay waxay sii dhaleen baa wax dhalay khalaas markaa qaarna saasay ugu macaamili jireen kuwan buxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada saa'ibadu waxay ku iman jirtay sida badan nadar bay ku iman jirtay nadar bay ku iman jirtay oo waxa markaa ay odhan jireen haddii qofka markaa iga maqani soo nabad noqdo ama waxa weeye qofka xanuunsanaya bogsado ya waxaan ka yeelayaa markaa neefkaasaan saa'iba ka dhigaya saa'iba bimacnaa musayaba mid la sii daayo farax laga qaaday oaan lagu intifaacay hashaas yacni cid dambe oo ku intifaacaysaa ma jirto marka waxay ku xidhantahay shardiga maxay qofka xanuunsanaya inuu bogsado ama qofkii maqnaa inuu soo noqdo soo nabad noqdo iyo wax la mida culamada qaar waxay yidhaahdeen waa waxay u samayn jireen un sanamadoo keliya laakiin bacdu ahlicilmi waxay tilmaameen taas lafteedu inay qaybsanayd oo qaarkood markaysagaa shukri ilaahay ay u samayn jireen oo dee mid markaysagaa ka mida dee gaaladii carbeed baaba ku gebiyey wasaa'ibatin lilaahi maalii tashakuran in illaahu caafaa caamiran aw mujaashica wuxuu yidhi yacni wasaa'ibatin lilaahi maali yani maalkaygu saaibu ilaahay u noqonayaayo mid loo sii daayay oo shukrinaq loogu sii daayey ayuu markaa noqonayaa in ilaahu caafa caamiran aw mujaashica hadduu ilaahay bogsiiyo caamir ama mujaashic waa laba nin hadduu labadaa nin markaysa waxaa bogsiiyo ya yacni waxa weeye shukri ahaanbaa maalkaba loo sii daynaya musayabo looga dhigaya buuli musayabo looga dhigaya laakiin haaliban waxay samayn jireen inay sanamada u gaar yeelaan ayay samayn jireen yani markaa oo saasay ilooman jireen waayahay baxiirada yadana marka waxay odhan jireen yani markaa neefka baxiirada ah waxaa loo gaaryeeri jiray sanamada loo gaaryeeri jiray dabeedna dacal dheer baa loo yeeri jiray baxiiro waa maxay baxrigu waa jeexiste waa mabxuuro dacal dheer baa loo yeelo dhegtaa markaysaga yani marka aad loo jeexay dacal yar maaha waa dacal dheer marka waxay ku tusinaysaa sida kale inay dacashaa dheer u isticmaali jirin marka dacashaa dheer lagu arko inay baxiiro tahay baa la garanaya baxiiro inay tahay ayaa la garanaya markaa dabeedna waxaa loo gaaryeeli jiray yani markaa sanamada ayaa markaa loo gaaryeeli jiray yani markaa maalisteedii marka kuwa dul jooga ee dee markaa ku dul adeegta kuwaasaa markaysa markaa iska maalaya kuwaasaa iska maalaya saa'ibaduna iyadana waxa weeye saasi leeg weeye wasiilada waxay odhan jireen waa taa markaa yacni markaa nirgaha badan dhashay hadday nirge isku xixijiso yacni waxaa marka ay odhan jireen waa waa wasiilay odhan jireen qaar ka dhigay markaysaga inay mataano oo mataanayso markaysaga shan ood oo kale ay mataanayso sidaasoo kale markaysaga odhan jireen waa jirin calaa kulli xaal tafaasiisha way ku kala duwan yihiin laakiin maxaa khulaasadu tahay yacni intaba waxay odhan jireen laguma intifaacaayo haalibanna waxay u gaaryeeli jireen sanamadooday u gaaryeeli jireen cidda ku intifaaci jirtayna waxay ahayd ciddaa sanamada dul joogta ee markaysagaa dadka shirkiga u xayaysiinaysaa ele waxan waxan baad ka helaysaa ee ayaa ku dul qarhaabanaya ku dul cunaya kuwaasaa ku dul cunaya hmm. marka waxaas ilaahay sharci kama dhigin waa wax baatila weeye walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadib ha yeeshee kuwii gaaloobay allah bay been ku been abuuranayaan oo been ka sheegayaan oo waxaan sharci ahayn marka dadka sharci loogu sheego waa iftiraac cala allah oo allahoo lagu been abuuranaayo wey ya oo allahoo lagu been abuuranayo wa aktarhum laa yacqiluun ya akar mar baa loo isticmaalaa bimacna alkul sida qiladaba loogu isticmaalo bimacna alcadam marbaa baa qilada waxaa loo isticmaalaa in looga jeedo cadam faqaliila maa yu'minuun waxaa loo jeedaa mama rumaynaya alqila mar baa laga cabiraa bimacna alcadam akarkana mar baa laga cabiraa bimacna alkulli marka wa laa yacqiluun ay wa laa yacqiluun waida qiila lahum tacaalow ila maa anzla allahu ila arasuuli qaaluu xasbunaa maa wajadna calayhi aabaa'ana marka lagu yidhahdo waar kaalaya oo waxyiga ilaahay u kaalaya qur'aanka allah soo dejiyey u kaalaya kitaabka qur'aankaa xukunka rasuulka sala allahu alay wasalam u kaalaya oo diinkii xaqa waa kana kaala ee aqbala kan qaata waxay odhanayan xasbunaa maa wajadnaa calayhi aabaa'ana waxaa nagu filan waxaanu aabbayaasha ka soo gaadhnay yacni waxa ay ku mucaamilayaan waxay leeyihiin aabbayaal baan ka soo gaadhnay iyo awoowayaal ummadaha waxaa la yaqaanaa inay waxaweye waalidadooda khadisaan oo weyneeyaan waalidadii baa la weynaynayaa weynayntii la weynanaya waxay gaadhsiisay in markaa rasuulladii waxyigii ay keeneen in la aqbali waayo o laga horgeeyo oo gaaladii ay ka doortaan inay aabbayaashood raacaan ay ka doortaan inay rasuulladii loo soo diray raacaan yacni waxa weeye aabbayaasha dee in loo samafalaa waa shay oo ixsaan loo sameeyo loo samafalo biri loo sameeyaa musaaxabo wanaagsan lala saaxiibaa yacni biri iyo samafal loo sameeyaa laakiin ma aha ama gaalo ha ahaadaan aabbayaashu ama muslimiinba ha ahaadaanbe ma aha markaysaa waxa wixii sharcigae qofka loo sheego ee deliil ahaan loogu sheego inuu yidhaahdo sidaan aabbahay ka soo gaadhay baan iska haysanayaa oo uu deliilka aqbali waayo waa inuu deliilka u hoggaansamaa aabbuhu ma macsuum buu ahaa aabbayaashu ma macsuumiin bay ahaayeen miyay rasuulla ahaayeen maya suu bini qaldamaya may ahayn waxgaran waayaya oo wax garanaya oo saxmaya oo qaldamaya yani markaa mid walba ka suuragal tahay ya yaa saxgareeyey wax kastay ku sugnaayeen isagoo muslim ah oo islaamnimo ku dhasho oo ku barbaaray oo ku sugnaa ayaa haddana waxaa dhici karta ashyaada qaarkood inaan u garanayn ashyaada qaarkood inuu ku khaldanaa waxyaalaha qaarkood garasho la'aan inay ka ahayd waxyaalaha qaarkood ay ka ahaayeen badrheer inay ka ahayd mid walba waa dhici kartaa dee adiga miyay ku badbaadinaysa marka aabbahay baan iska raacaya qof walba aakhiro waxa la xisaabaya isagoo keligiia wa kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati farda dadka looma xisaabayo markaysaa waxa jamaacaad iyo kooxa iyo qabaa'il looma xisaabayo waxaa loo xisaabaya qof qof qof walba isagii camalkiisa wey qofna qof u doodi maayo qofna qof daafici maayo mid walbana ilahay waa la kulmayaa laysa baynahu wa bayna allahi tarjumaan iyadoo allah iyo isaga aan tarjumaan u dhaxayn daliilka loo sheego qofku waa inuu u hogaansam waa inuu hubsadaa waxa loo sheegay sax ma tahay sharcan ise ma aha hadduu ogaado inay sax tahay waa inuu saxda qaataa taasaa anfacaysa wixii kalena ka tagaa wixii kale ka tagaa laakiin hadduu ogaado inaynay saxnayn dee wax markaa inaynay saxnayn baan loo raacay laakiin inuu yahay aabbahay baan iskaga dhigaya aabbayaashay waxaan ka soo gaadhay waxay ku dhinteen baan ku dhimanayaan dee arrin saxan maa waxay ka mid tahay caadaadkii gaalada caadaadkii gaaladay ka mid tahay allah wuxuu yidhi maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin halkaa horta waxaan baraarujinaynaa jacala waxa uu ku fasiray mufasirku waa jalaaldiin asuyuuti raximah allah jacala bimacnaa sharca ayuu ku fasira ma sharciyeyn bacdi kale culammada ka midna waxay ku fasireen bayana sharcayn lagu fasirana waa looga horreeyey mufasiriinta qaarkood baa ku fasiray oo ka horreeyey isaga waxaa ka mid a alqaadi ibnu catiya ka mid a saaxibu almuxarar alwajiiz kitaabka weyne tafsiirka ah ee la yidhahdo almuxarar wajiiz shiikha leh ee qaadiga ahaan jiray alqaadi ibnu catiya ayaa ka mid a zamakhshari baa ka mid a yacni maxamuud yani carabiyada ayuu markaysaga ku fiicnaa laakiin sida kale muctazili buu ahaa yani xagga carabiyada inuu ku fiicnaa ayay markaa culammadu wakhtiyada qaarkood icraabtiisa iyo markaysaga balaaqada uu markaysaga sheeg yani marka ay wax ka soo qaadqaataan iyagoo taxadir samaynaya abulbaqaa alcukbari baa ka mid a yani atibyaan fii icraabi alqur'aan kitaabkiisa la yidhaahdo aayaadka aan wada icraabina aayaad ka mida qur'aanka uu icraabaayo oo isli icraabtiisu dadka qaar bay ishkaal ku yeelan kartaa ayuu icraabay marka kitaab mujallada weeye oo marka waxa weeye aayadaha qaarkood u icraabay abulbaqaa alcukbari waaya dabacaadka qaarkood waxaa lagu daabacay cunwaanka ah imlaau maa mana bihi araxmaanu min wujuuhi alqira'aati walicraabi cala alcukbari laakiin magacaasi magacuu kitaabkiisa u bixiyey ma waa magac qolada daabacday qaarkood dabacaadka qaarkood ay iskaga qoreen weeye waxaana ghariib ah yacni kuwa marka cunwaankaa lagu daabacay marka uu kitaabka dhammeeyo aakhirkiisu odhanayaa sheikhu halkani waa aakhirkii kitaabkii atibyaan fii icraabi alqur'aan baa halkaa ku dhammaaday korkana maxay ku qoreen waxay ku qoreen imlaa'u maa manna bihi araxmaanu min wujuuhi alqira'aati walicraabi cala alcukbari hadda maaragta saas aawadeed dabacaadka qaarkood baa laakiin markii dambe saxay oo magaca saxde uu sheikhu u bixiyey oo ah atibyaan fii icraabi alqur'aan yacni ku daabacay saddexdooduba ibnu catiya iyo zamakhshari iyo abulbaqaa waxay yidhaahdeen maa jacala allahu min baxiira waxaa looga jeedaa inaha takuunu bimacnaa sharaca wa wadca ma sharciyeyn oo jacala bimacnaa sharaca weeye ay maa sharaca allah walaa amar mana sharciyeyn mana amrin samiin alxalabi waa soo naqlinayaa eh, sidaa inay ku fasireen dabeedna wuxuu odhanayaa wamanaca ashaykhu hadihi alnuquulaati kullaha biana jacala lam yacudda allugawiyuuna min macaaniiha sharca shiikhii baa manciyey buui aad buu u soo celceliyaa samiin alxalabi shiikhaa sidaa yidhi shaykhaa sidaa yidhi haddaad ku aragto aad bay ugu badan tahay kitaabka adduru lmasuun lisamiin alxalabi waa shiikhiisii abu alandalusi hadduu yidhahdo sheikhaa manciyey ama sheikhaa sidaa yidhi sheikhuna saasuu yidhi sheiku saasuu ku ictiraafay sheiku isagu saasuu ku fasiray waxba ma raaciyo waa shaykhuhu ashaykh buu odhanayaa cidduu u jeedaana waa abu xayaan alandulusi wey waana shiikhiisi isaga waa yahay marka sheikhii waa manciyey buu yihi nuquulaadka culammadaasi ay soo naqliyeen ee kala duduwan waxaanay jacala inaynay markaysaga macaanideeda culammada luqadu aynay sheegin sharaca inay ka mid tahay yani kutubu luga ma soo naqlinayaan jacalo bimacnaa sharca waxaa la yaqaanaa maxay jacala bimacnaa sama iyo jacala bimacnaa sayara iyo jacala bimacnaa ictaqada saddexda mid walba laba mafcuul bay qaadanaysa sama hadday tahay macnaheedu iyo ictiqada hadday tahay iyo sayara hadday tahay saddexdaba laba mafcuul bay qaadanaysa ta afraad waxay tahay waa jacala bimacnaa khalaqa wa jacala aulumaati wannuur ay wa khalaqa aulumaati wannuur mafcuul keliya marka la siiyo bimacnaa khalaqay noqotaa wa jacala minha zawjaha aayadda kalena wa khalaqa minha zawjaha marka wa jacala bimacnaa khalaqa bimacnaa khalaqa jacaluu afcaalu shuruucina waa jirtaa jacala waa gudagalay macaanida luqa ahaan loo isticmaalaa waa bimacnaa sharaca ama amara ama bayana jacala inay tahay marnaba may soo noqonin marka mawdican lagu fasiraa qalad bay noqonaysa laba mafcuul lama yaaliin hal mafcuul baa yaalin khalaqa in lagu fasirana ma suuragal aho yacni waxa weye dee ashyaadan ilaahay isaga abuuray lakiin dee waanu sharciyeyn siday ka dhigayaan cid kale ma abuurin baxiiradiiyo saa'ibadiiyo wasiiladiiyo xaamka min xaysu alkhalqu marka la eegaayo dee allah ba abuuray lianna allahu khaaliqu kulli shay marka saas aawadeed sida saxani waxay tahay ee uu markaa abuxayaano maray culamo kalena saas si leega ay mareen oo wejigaas markaa iyaguna ay mareen waa in marka la yidhaha sayara weeye sayara weeye waana sida marka waxa saawiga laftiisu xaashiyadiisa markaysa markaa u dooranayo laakiin mafcuulka labaad waa loo qadaraya mafcuulka labaad la qadaraya muxuu noqonayaa mashruucatan buu noqonaya mashruucatan buu noqonaya waayah maa jacala allaahu ilaahay kama yeelin wuxuu u fasiray sharaca ma sharciyeyn allaahu allah min baxiiratin baxiiro ma sharciyeyn walaa saa'ibatin iyo saa'iba ma sharciyeyn baxiiradu waa tan markaa dhegta loo jeexaya ee dhagjeexda dheer loo yeelaayo loo gaar yeelay sanamada walaa saa'ibatin waa saa'iba yani oo macno mafcuul dhacaysa musayaba mid la sii daayey yani markaa kama yeelin walaa wasiilatin iyo wasiilatoonna wasiiladuna waa taas marka waxaw dacaha yani markaa nirgaha isku xiga dhashay yani dhowr da-oodo markaa nirgaa bay dhashay yani markaa dhadig ah ayay dhashay walaa xaamin iyo baarqabkii markaa geela markaa sannadaha badan abaahiyayey yani kama yeelin markaa mid mashruuca marka waa saxdu waxay tahay maa jacala bimacnaa maa sayara allaahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin mashruucatan mid mashruucoo la sharciyeeyey allah kama dhigin kamaa kaana ahlujaahiliyati yafcaluunaha siday ahlujaahiliyuu ahaayeen qaar sameeya rawa bukhaariyu bukhaari wuxuu soo wariyey can saciid ibn musayib saciid ibn musayib uu ka soo wariyey taabicigii weynaa la allatii yumnacu daruha waata markaa la diidaayo caanaheeda daruha markaysa caanaheeda ayaa la mancinayaa oo dadka kale loo diidaya lidawaaqiiti liajli dawaaqiit dawaaqiidda daraaddeed bimacnaa sanamada daraaddeed baa loo mancinaya dadka kale loogu diidaya ya yumnaxu miya yumnacu mise mi yumnaxu kaa waa lagu tasarufay mogtahay kaasi marka ma aha jalaalaynkii yani sidii loo qoray ma yacnii ninkan magaca ku darsaday saxiixuljalaalayn baa meelaha qaar wax ka bedbedelay oo is markaas sidan baa ka sii fiican meelaha qaar wax ku yara ziyaadiyey meelaha qaarkood alfaadda bedbedelay marka saxiixuljalaalayn waa khayr waa kitaab kale nusakha muxaqaqa ah ee xawaashida marka la xaqiijiyey dhammaan waxay qorayaan markaysaa yumnacuun ishkaalla ma leh albaxiiratu baxiiradu allatii ti weeye yumnacu la mancinaayo oo la diidaayo daruha caanaheedaa la diidaya yaa loo diidaya dadkaa loo diidaya dadweynaha loo diidaya maxaa loogu diidaya liawaaqiiti liajli tawaaqiit tawaaqiidda daraaddeed baa dadka kale looga mancinaya iyagaa markaa loo xabisay marka cidda laga mancinaya dadka kale waxa loo mancinayaana waa liajli awaaqiit awaaqiiddana waxaa loo jeedaa sanamada falaa yaxlubuha axadun min annaas yacni ma maalayo cid dadka ka midi maali mayso laakiin waxaa loo ogol yahay cidda markaa sanamada ka shaqaynaysa dul joogta ee sadanada u ah yacni iyaga waa loo ogolyahy yaga waxay leeyihiin markaa dee yacni kuwan ay sharafta u qabaan ee markaysaga ay caabudayaan ayay leeyihin sharaftooduiyo huwayinoo iyagay u khudmaynayaan khudaamtoodu yihiin imankaba dee xabaalaha dadka qaarkood ku fitnoobeen ee ku imtixaanan yihiin qaarkood markaysaa wakhtiyada qaarkood ama u xajinayaan ama ay wax u qalayaan ama ay yani baryayaan ama ay gargaar weydiisanayaan ama ubad la weydiisanaayo amaba lagu dawaafayo kuwa dul joogaa dee iyagaa odhanaya markaysa markaa sheikha annagaa ku weydiinayne dee keeno oo markaysaa xoolaha ka guranaya iyagaa ku dul cunaya ya markaasay dabeedna markaysaa akhbaar baatilana ka dul faafinayaan oo leeyihiin markaysaa sidan baa dhacday ciddan buu sidan u sameeyey ciddaasaa noo timi oo saaya saasa shiikhu waxaa weydiistay yacni markiiba waa helay karaamaadkiisa keyti wa keyti iyo waxan waxan baa ka mida wax noocaasay dabeedna akhriyaan ya waxaana waa ku dul hmm. waxay yidhahdeen islaam baa beri tagtay bay yidhahdeen abubarkhadle markaasay ku tiri wax dhala ah ma hayo waxaan doonayaa shiikha in lay weydiiyo dhal keen baa la ibaaya lacag waa hore rubad bay deedna dhiibtay waaba berigii rubaddu shaqayn jirtaa le sheekaan ku maqla anigu rubaddii bay u dhiibtay rubaddii bay qaateen beri dambey ku soo noqoto markaasay tii doo anigii beri hore idin imiyo yacni sheekha idin dhar ii weydiiya yaa iminkana weli waxa ma weli waxa ma maxaad bixisaa la rubad bay tidhi oo ma islahayd rubad baad ku dhalaysa adigu <laughs> markii hore way ka gurteen waa ka qaateen falaa yaxlubuha axadu min annaas ma maalaayo qof dadka ka midi wasaa'ibatu saa'ibadu allatii tii weeye kaanuu ay ahaayeen yusayibuunaha qaar sii daaye ay ahaayeen waa musayaba waa la sii daayo madaxa loo banneeyey wey liaalihatihim ilaahyadooda ay caabudayaan ayay u sii daayeenoo markaa waxbay yidhaahdeen yacni far lagama saaraayo falaa yuxmalu calayha shay un korkeeda waxba lama saarayo lama raranayo lama raranayo waalwasiilatu wasiiladuna annaaqatu waa hashi albikru yacnii qaalinta ahayde tubakiru biawali nitaaji libli biunhaa yani marka ugu horraysa ku curanaysa yani marka waxa weye yacni eh, niri ku curanaysa marka ugu horraysa baa iyadoo qaalin ah ay niri ku curanaysa uma tusanni bacdu biunhaa nirig labaad bay haddana ku xigsiinaysaa da'da labaad waa wasalat waa xidhiidhisay maarta wa kaanuu yusayibuunaha waxay ahaayeen qaar sii daaya labadaa do-oda isku xigee bilowga ah markay nirigna ku curato sanadii labaadna sanadii ku xigtayna ay nirig kala dhasho ayay odhan jirtay waa wasiilo ay odhan jireen qaarna waa ka badin jireen waxay odhan jireen dhowr da-ood oo isku xigo oo yacni markaa nirga-a ah markay dhasho baa wasiilo la odhan jiray macaamilka qabaaisha carbeed baa kala duwanaa wa kaanuu yusayibuunaha waxay ahaayeen qaar sii daayay ahaayeen oo markaa waa musayaba bimacnaa waa la sii daayo madaxa loo baneeyey wey daaqi iyo biyatoonna laga celin maayo lamana raranayo lamana maalayo yani lamana qaranayo liawaaqiitihim awaaqiiddooda bimacnaa sanamadooday u sii daayeen in wasalat ixdaahuma biukhra laysa baynahuma dakar hadday labadooda markaysaa markaa ku xidhiidhiso yani markaa labadii yani dhadiga ahaa midkood hadday kakale ku xigsiiso yani laba nirgood hadday isku xigsiiso oo nirig u dhaxayn labuma dhexeeyo laba nirgood bay isu xigsiisoo da'dii horay nirig dhashay da'dii labaadna nirig bay dhashay nirig u dhexeeyaa ma jiro waxay odhan jireen dee way khayraadsan tahayoo yacni markaa waxa weeye wasalat bay odhan jireen da'dii horay da'dii labaad ku xidhiidhisay laysa baynahumaa dakar aan wax labi labadaa nirgood u dhaxayn labadaa nirgood yacni markaa wax nirigoo u dhexeeyaa ma jiro walxaamu xaamkuna faxlulibili waa baarqabka geela wiil xaamku faxlulibili waa baarqabka geela yadribu addiraaba almacduuda wuxuu abaahiyayaa yacni markaa abaahiyo yacni markaa tirsan wuxuu tirada u sheegi waayey maadaama macaamilka qabaa'isha carbeed ay kala duwanaayeen oo qaar toban goor toban xilli oo kala duwan ay shardinayeen qaarna intaa ay ka yaraynayeen ayuu marka addiraab almacduuda yidhi yadribuna waxaa looga jeedaa yani markaa in geela loo tu'inayo oo dee uu abaahinaya ayaa laga tilmaamaya addiraab waa abaahigii weeye yadribu wuxuu abaahiyayaa geela addiraaba yani marka abaahino almacduudata la tiriyey oo ama markaa toban xilli ah ayuu markaa abaahinaya faidaa qadaa diraabahu markuu tiradaas marka waxaa weeye yani marka ayaga agtooda ka dhignayd ee yani intaasoo sano inuu geela yani ku jiro abaahiyo markuu intaa dhammaysto wadacuuh way ka tegi jireen farxa laga qaadi jire wadacuuh waa ka tegi jireen qadaa diraabahu diraab baa la odhanaya diraab mm. wa acfawhu waa ka dayn jireen oo ka cafin jireen min an yuxmala calayhi shay in waxba waa la saaro ya ila dadka qaarkood ba beriga dambe intay dhufaanaan bay rartaanba oo ay ka dhigtaan yacni reeray ka dhigtaan isaga waxa markaa la saarayaa xilkiisii waa dhammaystay leeyihiin ya lama raranayo dibna loogu intifaaci maayo wadacuuhu way ka tegayaan ay tarakuuh waa wadaca yadacu ya waa maadigii yadacu maadigeedii weeyi culamada carabiyada qaarkood baa yidhi wadaca oo maadigeeda waa waa carabtu waa bakhtiisay oo ma isticmaasho sax ma aha laakiin waxa weeye e, isticmaalkeedaa yaraaday isticmaalkeeda markay sulaasi tahay baa yaraaday laakiin wuu jiraa waa la isticmaalaa waana ku soo aroray meelaha qaarkood isagoo mudaacafa dee qur-aanka waa ku jira maa waddacaka rabbuka wamaa qala marka waddaca marka waxaa laga dhigay mudaacaf baa laga dhigay laakiin markuu salaasiga yahay wadaca ya bacdi baa ku fasira xadiidkan soo arooray ee sheegaaya yani markaa falaa wadaca allaahu lah ya kii wadacada sheegayey qaar baa saa u fasiray ay laa tarakahu fii dacatin wa sukuun qaar baa yidhi waa wadacadan wa waxay ka cafiyaan bimacnaa ka daayaan min an yuxmala calayhi shay wa acfuuhu odhan mayse acfaa bay ahayd maadada icfaaga hadda waa la isticmaalaa ucfiya min alcamal ninkii hebel shaqadii waa laga saaray oo laga ya icfaa baa lagu sameeyey shaqadii baa laga joojiyey maanta laga bilaabo meesha eh, shaqaale kama tiid baa layidhi waxaa u soo degay icfaa ya wadacuuhu way uga tagaan liawaaqiiti awaaqiidday uga tagaan iyo sanamada wa acfawhu waana markaa ka daayaan min an yuxmala calayhi shay yacni in shay markaa waxba la saaro oo la rarto waa ka daayaan wa samawhu waxaa ku magacaabaan alxaamiya xaami bay ku magacaabaan waayahay marka walaa xaamin marka la yidhi dee ya-dii waxay u go'day maxalu jar maadaamuu yaallay maadaama markaysaa markaa uu majruur ahaayo markaysaa waxaan yacni la sida qaadin oo oo markay dee marfuuca tahay amaba marka waxawan yani tahay majruurka ay tahay yani alla aanu lahayn haaliban carabtu markaysaga waa gooyaan markaysa markaa yani xarfu cillaha waa jaraan ya marartu biqaadin isticmaalka shaa'ica ee luqada carbeed ku badnaa saasuu ahaa hadduu al leeyahayna ya-da waa la daayaa hmm. yani mid walba carabtu sida kalena waa isticmaaleen oo in la daayo iyo in la gooyaa labadu waa jirtaa laakiin hadda dee muqararaadka naxwaha waxaa lagu dhigtaa soo maaha marka in la gooyo markuu yani majruur yahay ama marfuuc yahay lakiin qur-aanka labada waa la akriyey ay sheegayaan iyadoo marka waxa weeyaan ah, al aanu lahayn oo la daayey ama isagoo al leh oo markiisaa la gooyey alkabiiru almutacaal almutacaali bay ahayd al buu leeyahay waana markaa la gooyey yowma atanaad baa ka mid ah atanaadii bay ahayd atalaaq baa ka mid ah atalaaqii bay ahayd marka iyadoo al leh oo ismi manquusu yahay baa la gooyey quraada qaarkood laakiin waa isbaatiyeen waa meelaha isku khilaafeen quraadu iyadoo al aanu lahayn oo markaysa markaa la daayeyna qiraa'aadka qaar baa la akhriyey fili maayo caasim markaa inuu akhriyo isagu laakiin quraa'u sabcaha qaarkood baa akhriyey haadi waaqi waali ya dhammaan markaysa markaa ya waa isbaatiyeen quraa'u sabcaha qaarkood kabni kasiir wakhayrihi waa yahay walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadib ha yeeshee kuwii gaaloobay yaftaruuna way been abuuranayaan cala allahi allah bay ku been abuuranayaan alkadiba been bay ku been abuuranayaan fii dalika yacni marka arrinkaa madkuurkaa la soo sheegay oo ah markaysagaa baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada iyo xaamka inay sidii sharci ugu mucaamileen oo sharci oo kale ka dhigteen allah bay ku been abuuranaya wa fii nisbatihi iley iyo nisbaynta allah loo nisbaynayana way ku been abuurteen hmm. wa aksaruhum badankoodu laa yacqiluuna ma garanayaan oo ma weelaynayaan ana dalika iftiraa taas inay been abuur tahay allah lagu been abuuranayo liannahum qalladuu fiihi aaba'ahum sababtu waxay tahay waxay ku daydeen aabbayaashood bay ku daydeen yacni sidii aabbayaashood ay ka soo gaadheen bay iyaguna ku mucaamileen oo iska sameeyeen dad fara badan isma weydiiyaan waxay dee dhaqan ahaan usoo soo gaadhaan waxaani ma sax ba ma qalad ba waa la samayn jiri bay ku waa la samayn jiri waa la samayn jiri ma lagu badbaadaya wuxuu haddaanu sharci ahayn waa in laga tagaa ya mahmahyaha qaldana dadku samaysteen waxaa ka mida ah inay yidhaahdaan caado la gooye cadha allay leedahay caadada xun goynta la goynayo yani waxa weeye waa waajib caadadu hadday xun tahay in la gooyaa waa waajib caadadii xun waa in la jaraa goynta la gooyo cadho alle ma lehee dee caadada xun ee sharciga khilaafsan ee xaaraanta ah ee waxa lagu mucaamilayo ahaansho ilaahay bay leedahay wadisda lasii wadaana cadho ilaahay bay leedahay marka caado kastaa goynteedu cadho ilaahay dee ma laha ee xun waa in laga tagaa ilaa caadada xun ee sharciga khilaafsan iyada cadho alla leh waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzla allah ila arasuul allah wuxu uhi waidaa qiila lahum marka lagu yidhaahdo tacaalow kaalaya ilaa maa anzla allahu ku allah soo dejiyey intii ka ahaatay u kaalaya kitaabka ilahay ee qur'aanka wa ila rasuuli ee rasuulka sala allahu alay wasalam intii ka aatay u kaalaya marka lagu yidhaahdo ay ilaa xukmi xukunka markaa ilaahay intii ka ahaatay ama xukunka rasuulka intii ka ahaatay xukunka rasuulka uu xukumayaana waa xukunka ilaahay oo min taxliili maa xaramtum oo min taxliili maa kii inuu xalaaleeyo ah xukunka ilahay baa la caddaynaya oo min taxliili maa kii inuu xalaaleeyo ah xaramtum ay xaramtumuuhu ah, shaygii aan xaaraanta ahayn idinku xaaraan ka yeesheen inuu xalaaleeyo xukunkii ilaahaya ah yani marka ugu kaale ha idinku xukumeen qaaluu waxay odhanayaan xasbuna ay kaafiina kaafiina waxaa nagu filan xasbi waxaa loo jeedaa bimacnaa kaafi baa loo jeeda kaafi ayaa loo jeeda xasbuna ay kaafiina waxaa nagu filan maa wajadnaa calayhi aabaa'ana maa wajadnaa calayhi waxaanu korkooda ka soo gaadhnay inay ku sugnaayeen aabbaa'ana aabbayaashayo ama maa wajadna waxa bannaan calayhi inaad toos ugu tacalluqsiiso wajadna aad musaadafana u fasirto waxa bannaan markaysaa kaa'inin inaad qadartaad xaalayso aad musaadafo ku fasirto waxa bannaan wajadna wajada inaad wujdaan cilmi ku fasirto oo kaa'iniinta aad qadarayso oo mutacallaqa ah aad ka dhigto mafcuulkii labaad maa wajadna waxaanu markaa ogaannay calayhi kaa'iniina calayhi inay ku dul sugnaayeen aanu ku aqoonsanno ku ogaannay aabbaa'ana aabbayaashayo kaasaa nagu filan bay ama maa wajadnaa waxaanu hellay ama soo gaadhnay calayhi korkiisa ku soo gaadhnay ama calayhi xaalay korkiisa ku sugan yihiin aanu soo gaadhnay aaba'ana aabbayaashayo ayaa nagu filan bay yidhahdeen oo min addiini diin ah iyo washariicati shareeca kaasaa nugu filan qaala tacaala allah waxau yidhi awalow kaana aabbaa'uhum laa yaclamuuna shayan ay axasbuhum ah, ah, dalik kaafigoodu miyuu kaa yahay oo ku filan yahay walow kaana aabaa'uhum hadday ahaadeen baa aabbayaashood laa yaclamuuna shayan qaar aan waxba garanayn oo aan diin garanaya khayr toonna aan garanay hadday yihiin walaa yahtaduuna qaaraan hanuunay hadday yihiin ilaa xaqi xaqa ku hanuunaya hadday yihiin miyay ku filan yihiin markaana maya kuma filla walistifhaamu lilinkaar istifaamkuna inkaar buu dhacayaa inkaar markaysaga lagu inkirayo oo arrinkaa lagu diiday oo leeyahay kuma fille waxay ahayd xaqa inay qaataan oo raacaan ayaa marka u dhacaya allah waxau yidhi ya ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow calaykum anfusakum calaykum ay ilzamuu laazima anfusakum nafihinna laazima laa yadurukum man dalla idaa htadaytum laa yadurukum idin dhibi maayo man dalla kii baadiyoobaa idin dhibi maayo waxba idin yeeli maayo goorma idaa htadaytum markaa idinku hanuuntaan goortaa idinku hanuuntaan ciddii luntaa waxba idin yeeli mayso ila allaahi marjicukum jamiica ila allaahi xagga allah oo keliyau ahaaday marjicukum celintiina laydin celinayaa xagga allah oo keliyay ahaatay jamiican xaala dhammaantiintiin fa waa idinka warramayaa allah bimaa kuntum tacmaluun wixii aad samayn jirteen buu allah idinka warramayaa oo bimacnaa idinka abaalmarinaya wax waxaa camal samayn jirteen khayr iyo sharba aayaddan waxaa afarta asxaabu sunanya soo wariyeen iyo kayrkoodba abubakrin asidiiq radia allaahu canhu ardaah wakhtigii khilaafadiisa inuu khudbadeeyey dabeedna uu yidhi ayuha annaas inakum taqra'uuna hadihi alaaya dadow aayaddan waa akhrinaysaan waxaana ku awilay wa tadacuunaha fii hayri mowdiciha aayadduu akhriyey calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum wa tadacuunaha fii hayri mowdiciha waxaad dhigaysaan meelaan meesheedii ahayn baa dhigaysaan meelaan meesheedii ahayn ayaa dhigaysaa meeshay dhigayaan wuxuu u jeedaa dadka qaar baa waxay u fahmeen qofku inaan isaga saarnayn dadka inuu wax u sheegaa oo wanaag inuu faraa xumaanna ka reebaa inaanay saarayn in naftiisa keliya uu la doogsin carari karo yacnii isaguun khayrka hadduu sameeyo oo wanaagga isagu la yimaado xil dadka ka saarani inaanu jirin hadday halaagsamayaan hadday shar samaynayaan hadday waajibaadkii ka tegayaan hadday muxaramaadkii ku dhacayaan iyo kabaa'irtii wax la wax ka saaran inay jirin taasina aynay waxba yeelin saasay u fahmeen dadka qaar taasuu inkirayaa abubakr asidiiq radia allaahu canhu markaasuu watadacuunaha fii hayri mawdiciha meelan meesheedii ahayn baa dhigaysaa wa inii samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquul waxaan maqlay buu rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam odhanaya ina annaasa idaa ra'wuu lmunkara falam yugayiruu awshaka allahu an yacummahum biciqaabin minh dadku hadday munkarka arkaan waxa shareecadu diidday oo ay doorin waayaan oo beddeli waayaan waxay u dhowdahay ilaahay ciqaab inuu ku cammimo oo xaggiisa cuquubo caam ah inuu uga keeno waa cuquubo cammimaysa alsaalixa waalaalix sida aayadda kale ay tilmaamayso markii kumuu darin darinbe wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa yacni iska ilaaliya fitno aan ku gaar noqonayn kuwii xumaanta sameeyey keliya ee dulmiga la yimid bal tacummu caammaa loo jeedaa tacummu asaalixa waalaalix waxay cammimaysaa ka wanaagsan iyo ka xun mid walba oo cammimaysa xadiiska caynkaasi waa xadiis qawi ee culamada qaarkoodna waa saxiixiyeen bacdina waa taxsiiniyeen macnihiisuna waa waadix macnihiisuna waa waadix culammada qaarkood waxay yidhaahdeen aayadda waa laga fahmi karaa xilliyada qaarkood oo kale inuu qofku naftiisa uu iskaga camal falo shareecada marka waajibkii dadka lagu oogo ayna aqbali waayaan oo fardu kifaayihii dhaco ayna aqbali waayaan oo iyagu iska taagaan ay diidaan xilkii yacni saaraa dadku ay guteen oo laga aqbali waayo waxna aynay ka qaban karin waxay ka qaban karaan ma jirto fardu waa dhaco waa la amray dadkiina way aqbali waayeeno waa diideen xaaladda caynkaasoo kale ah yacni qofku naftiisa waa iskaga camalfali karaan culamada qaar saa waa ku xambaareen gaalada laftooda marka lala jihaado o lala diiro ama ahlu kitaabkii iyo majuuskii oo kale oo dabeedno marka dambe ay jizyada ogolaadaan yacni iyagoo kufrigoodii iyo xumaantoodii iska samaynaya oo sida iyagu diin u qabaan ku cibaadaysanaya oo la imanaya laakiin dee waxaa axkaamta islaamku inay ku dareerto ogolaaday jizyadiina bixiyey ayaa markaysagaa dadku ku camal falayaa shareecadii iyagiina aan yacni loo diideyn inay siday diin u qabaan ku cibaadaystaan ya inay muujiyaan shicaarada qaarkood iyo dee looma ogola iyo markaysaga markaa waxyaalaha caynkaasa iyo inay beledadii islaamka kaniisado iyo wax la mida ka dhistaan waayahay culamada qaar oo saa ku xambaaray waa jirtaa mufasirkuna waaba soo aroorin doonaa wuu inoo keeni doonaa aqwaal noocaas laakiin calaa kulli xaal eh, sida markaa yacni xaalaad naadira oo dee qofku cudurdaar heli karaa waa jirtaa inaanu qofku haddaanu daaqo iyo awoodu lahaynoo kari karin dee waxa weeye isaga ayaa marka xumaantii iska ilaalinaya dee waajibkan marka hore macruufka dadka in la faraa xumaantan laga reebaa waa faral dee ku xidhan istitaaco man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic biqalbi marka qofkii dee aan awoodi karin gacan iyo aftoonna inuu ku bedelo aan kari karin dee waa macduur waxaa la odhanayaa adigu marka waxaa weeye iska ilaali munkarkiio xumaantiio dee adigu gaarkaaga u cibaadayso yacni kana dhex baxoo yacni markaa waxa weeye xumaantooda markay samaynayaan ha yacni marka hala macnoqon yacni iska ilaali markaa saasaa la odhanaya waa xaaladda aanu daaqo iyo awood lahayn laakiin dee haddii aanu awoodi karayn munkarkii inuu wax ka qabto hadduu markaa waxa weeye haddana yacni nooc mushaarakaa uu sameeyo oo dee uu yidhaahdo ma bedeli kare ee laakiin waxa weeye musaayaro uu la sameeyo dee xaaladda caynkaasa waxay noqonaysaa dembigii inuu soo gaadhayo noqonaysa ya dembigii inuu soo gaadhayo ayay noqonaysaa ya marka dee waa inuu ka fogaadaa ka baxaa oo aanu markaysaga ka qayb qaadan oo aan la shaarigin oo ku caawin oo yani marka waxa inu ka dheeraado iska ilaaliya lakiin hadday noqoto inuu iskala fadhiisto munkarkiiyo xumaanti u yidhaha waxba kama qaban karo maxaad uga faaruqweyso kama tegi karaysid maxaa ku fadhiisay haddana meesha wax laga akrinayso munkar ma ahayn waxaa laga sheegi ha munkar buu ahaa hay ma qayirto ma bedesho maya haddee maxaad ka fadhiday inaad ka baxday ahayd haddii kale dee mushaarik baa tahay adoo kari karaayo inaad ka faaruqdo haddaad ka bixi weyday waqad nazla calaykum fi lkitaabi an ida samictum aayaati illahi yukfaru biha wayustahzau biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fii xadiiin hayrii inakum idan miluhum la mid baatiin baa lihi haddamaarta waxaa la yidhaha cumar ibnu cabdilcasiis ayaa wakhtigiisii waxaa la soo qabtay dad khamri cabbayey markii la soo qabtay ayaa nin la fadhiyey baa wuxuu yidhi anigu khamriga ma cabbayn waaba soomanay anigu innii saa'im ya maxaa kula fadhiisiye haddaa lagu isaga ku bilaaba buuri waxaa lagu bilaabayaa isaga waa tacsiir ilaa xadkii haddaanu isagu la iman xadka laga jari maayo laakiin ibda-u bihi maxaa lagu xambaaraya cuquubo tacsiira ayuu uga jeeday ibda-u bihi isaga ku bilaaba buuri garaaca isaga ku bilaaba wuxuu u jeedaa in eh, tacsiir loo garaaco saasuu ka tilmaamay sidaas ayuu ka tilmaamay waayahay marka dadka xumaanta samaynaya in xumaantooda ee lala fadhiisto la dhex galo oo markaysa markaa waa dee waa in laga fogaadaa oo la yska ilaaliyaa haddii wax laga qaban karayana de waa in laga qabtaa majliska haddaan waxba ka qaban karayn meeshana munkaraad ka dhacayaan cala alaqali ka maqnow haddaad laakiin wax ka qaban karto aad wax ka bedeli karto dee tagoo markaysa markaa hayir man ra'aa minkum munkaran falyuhayiru biyadih fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbi af iyo gacan midnaba haddaanu awoodeyn waa inuu qalbigiisa ka nacaa meesha lagu samaynayana hadduu ka faaruqi karayo inuu ka faaruqo ka tagaa ya waa inuu ka faaruqa munkar kasta waa noocaas marka taasi waxa weye qofka macduurka waa ku imanaysa laakiin sideeda maxaa looga jeedaa munkarka inkaarkiisa in laga tago inay ruqsanayso aayaddu ma laa yadurukum man dalla ida htadaytum bacdu ahli cilmi faa'iday sheegeen faa'idadu maxay tahay so ilahay ma odhan laa yadurukum man dalla miyaa lagu daayay intaa maxaa lagu daray ida htadaytum min jumlati ihtidaa maxaa ka mid a ah? in macruufkana la amro xumaantana la reebo waa min jumlati lihtidaa hanuunkay ka mid tahay ya marka dee haddaanu wanaaggiina farin xumaantiina reebin ihtidaagii waxba uga dhiman ihtidaagii waxba uga dhiman faa'iidada caynkaasa waxaa sheegay sheekhulislaam ibnu taymiya ayaa fii bacdi kutubihi ku sheegi jiray waaya munkarka bedelaadda la bedelaayo haddii munkarkii marka la khayiro uu ka dhalanaayo munkar kaloo ka weyni uu ka dhalanayo xaaladda noocaasa waa la yska daynayaa lama hayirayo lama bedelaayo ida kaana yataratabu min inkaari lmunkari munkarun acdamu minhu falaa yunkaru lama inkiraayo wujuuban waajib bay tahy inaan la inkirin ya bal culamada qaarkood waxay waa ijmaac ijmaac bayna ku bannaanayn xaalka munkarka inkaarkiisa ka dhalanayo munkar kaloo ka weyni in la inkiraa waxay noqonaysaa midaan bannaanayn bilijmaac maxamed alaamin ashinqiidi kitaabkiisa adwa lbayaanka waa ku soo naqlinaya ijmacaas wa kadalika samaxat ibni baaz raxmat ullaahi calayhima isna waa soo naqlinaya inay ijmaac tahay munkarkii markuu ka tartiibsanaayo maa huwa ankaru minhu yani falaa yajuuzu inkaaruhu bilijmac inkaarkiisu ma bannaana ijmacana ku banaan maxaanu u bannaanayn qofka markaa munkarkii intuu isyidhi yidhi bedel munkarkii ka sii weynaado munkar kaloo ka weyni uu yimi oo ka dhashay inkaarkiisii munkarkii miyuu qayiroo bedelay mise waa ziyaadiyo waa kordhiyey de wuu kordhiyey idan ma bedelin xaqiiqatan ma bedelin sidaas aawadeed bay culammadu yidhaahdeen xaaladda noocaasa markaysa waxaa lama inkiraayo ama lama bedelaayo adila inay leedahay masaladu adila ayay leedahay waxaa ka mid a nebiga calayhi salaatu wasalaam masjidkiisa ninbaa reer miyi ah ayaa masjidka ku kaajay nin weyn saxaabadii markay arkeen ninka masjidka ku kaajaya waa ku carareen markaysaa ku qayliyeen nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam dacuu laa tusrimu calayhi lbawl kaadida ha ku goynina daaye daaye wuxuu samaynayso munkar ma nin masjidkii ku hajayaa leeyahy daaya maxaa loo leeyahy daaya haddii marka waxa weeye inkaarkan ay ku inkirayaan ay ku sii wadaan waxaa dhici kartaa dhibaatooyin ka badan baa ka dhalan lahaa maxaa ka mida waxaa ka mida waxaa dhici kari lahaa iyadoo kaalidu ka socota inuu la carcararo oo marna halkaa la tago marna halkaa la tago oo inta najaasoobaysaa masjidka ay ka fara badato inta markaa najaasoobaysa marka hal mawdic buu ku kaajiyey masjidkuna ciid buu ahaa sibir ma ahayn mana gogolaynayo isagoo masjidku ciida oo aan gogoli ool oo aan sibdhisanayn baa lagu tukan jiray masjidkii rasuulka sala allahu aleyh wasalam wax gogola ma lahayn ya wax sibirana ma lahayn waa ciid ciiddaasaa lagu tukanayey nebigu wuxuu hi daaya markuu dhammaystay kaadidii ayuu wuxuui wadaan biyaa soo qaada ku shuba wadaantii biyaa la soo qaaday waa lagu shubay ciiddii markaysa markaa dee waa ubis isagiina wuxuu u sheegay masjidka in lagu kaajo inaynay ahayn ayuu sheegay waxaa kaloo ka iman kari lahayd dee marka haddii kaadida la carcararo wadaan keliya kuma fillaateen wadaanmo fara badan baa laga yaba in u baahan lahayd waa midda kale waxaa dhici kari lahayd dee inuu ninkana cadhoodo diinkaba ka baxo war meeshan lagu cashuuray waa maxay ya ninka dee waxa weeye markaa masjidkii baytullaahiga ahaa ee dadku isugu imanayeen masjid rasuul sala allahu aleyh wasalam ee masaajidda ugu fadliga badan ka mid a ah, iyadoo dadkiiba joogaan kaadida la fadhiistay dee waxa weye ninka sidaa sameeyey waxaa dhici karta inuu yidhaahdo markaysa armeesha lagu cashuuraya waa maxayo uu diinkaba ka baxo riduubo waa dhibaato kaloo ka daran adilada loo daliishanayo waxaa ka mid a ah, nebigu calayhi salaatu wasalaam cahdigii maka wuxuu markaa kacbada ku dawaafi jiray yacni markaa agteedana ku tukan jiray iyadoo yacni markaa sanamo fara badani ay yaalliin sanamada nebigu calayhi salaatu wasalaam ma burburin xadiis sanadkiisu daciif yaho ku soo arooray waa jiraa nebiga calayhi salaatu wasalaam cali inuu soo kaxaystay dabeedna burburiyey lakiin xadiiskaasi ma asixin waa daciif lam yasixa can inabiy sala allahu alay wasalam ma sugnaa laa takhtara bihi waa daciif saddex iyo tobankii sane ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu joogay yacni maka sanamadaa ma burburin bal markuu soo cumraystay nebigu calayhi salaatu wasalaam qabla fatxi maka ma burburin sanamada iyagoo sanamadu yaalliin saddex boqol iyo lixdan sanam ay yaalliin baa nebigu ku dawaafayey uuna agteeda ku tukanayay muxuu hayiri waayey nebigu calayhi salaatu wasalaam dee munkar kaleo ka weyn baa ka dhalan lahaa oo waa shirkiiyo shirki ma waxbaa ka weyn shirkul akbar dee haa shirkul akbarku ma zuulayaa mise waa soo noqonaya shirkul akbarkii sanamada marka la burburiyo isla markiiba waa lasoo samaynaya sanamadii dhibaatooyin kaleoo ka badanna waa ka imanayaan oo xasuuqay muslimiin xasuuqaan iyo wax la mid ah marka shirkul akbarkii oo ziyaado kale lagu daray aan xaasil ahayn markii hore iyo shirkul akbarka laftiisii oo kelii dee waxa weeye labada waxa weynaansha badanto kale waayo gaalada intay cadhoodaan bay xasuuqayaan muslimiinta ay xasuuqi lahaayeen ya waxaa jira dad markaysaa muslimiinta ka mida oo xataa qabaaishooda ay daafici jireen hadday taasi dhici lahayd in sanamada la burburiye xataa may daaficeen kuwa daafacaya xamaasad hayr caadiya kici lahayd saas aawadeed calaa kulli xaal waxay leedahay adila mutacadida ayay markaa leedahay waayahan allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyey wa calaykum anfusakum calaykum waa ismu ficil amar weeye ha u qaadan inay tahay jaar iyo majruur yani khabar muqadama ah dabeedna ha is odhan maxaa loo kordhigay talo anfuse loo gudi waayo ee calaykum waa ismu ficil amar weeye waxaa jira wax la yidhaahdo asmaau alafcaal asmaau lafcaal waa maxay waa wax calaamaadkii isimada leh laakiin macnaha ay leedahay waa macno ficil marka ismu ficil maadi baa jira ismu ficil mudaaric baa jira ismu ficil amar baa jira maxalkeeda lagu yani markaa taas lagu baran doonaa ama lagu bartay yani kutub naxwi marka tani waxa weeye waa ismu ficil amar waxay la macnaatay ilzamuu laazima anfusakum nafihiina calaykum korkiina ay ahaatay odhan mayse waxaa la mid a xadiiska facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin almahdiyiin facalaykum ilzamuu weeyaan waa laazima waa ismu ficla marka markaad laqbaynayso ha odhanin facalaykum korkiinay ahaatay bisunnatii ya facalaykum ay ilzamuu laazima bisunatii sunnahayga wa sunnati alkhulafaa araashidiin waa ismu ficla marka marka yacmalu camala ficlihi sabcatun toddobada camalka ficilkiisa camal falay ka mid tahay asmaa'ul afcaalku marka halkana waxa weye waxay leedahay macno ficil amar bay leedahay marka ilzamuu waxaa laasimtaan anfusakum nafihin oo nafihinna ilaaliya ay ixfaduuha ilaaliya nafihinna nafihinna laazima waa maxay yacni salaaxa naftiinna laazima oo naftiinna dhowra oo mukhaalafada iyo cisyaanka iyo xumaanta ka ilaaliya wa qumuu bisalaaxiha wanaaggeeda ku kaca laa yadurukum idin dhibi maayo man dalla kii lumaa idin dhibi maayo idaa htadaytu markaa hanuuntaan ka lumaa waxba idin yeeli maayo qiila waxa la yidhi almuraadu muraadku waxa weeyaan baa la yidhi laa yadurukum man dalla idin dhibi maayo kii luma min ahli lkitaabi ahlu kitaab ah haddii isagu markaa waxa weeye idinku aad toosnaataan iyaguna markaa waxa weeye dee jizyadii ay ogolaadaan oo muslimiintii ay ku hoos nool yihiin xumaantooda iyo lumitaankooda iyo yacni baatilkooda ay ku sugan yihiin idinka waxba idin yeeli maysa saa waa la yidhi wa qiila waxa la yidhi almuraadu hayruhum gaalada loogama jeeday cid kalea looga jeedaa maxaa looga jeedaa yacni kuwii muslimiinta ahaa haddii markaysaga markaa dadka uu qofku la nool yahay muslimiinta ah ayagu xumaadaanoo waxba aqbali waayaan oo yacni markaa waxa weye cidna ayna waxba ka dhegaysanayn ya cida wax ka aqbalayaanna aynay jirin xumaantoodana iska wadanayaan xujadiina lagu ogo wax loo sheegay yana ay aqbali waayeen taana waa lagu xambaaray lixadiisi abi saclabata alkhushaniy waxaa loo daliishaday xadiiska abi saclabat alkhushaniy saxaabiga abi saclabat alkhushaniy xadiiskiisa ayaa loo deliishaday qaala wuxuu yidhi sa'altu canha rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam aayaddan waxaan weydiiyey buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam itamiruu bilmacruufi watanaahw can ilmunkar itamiruu isamra markaad arinayso itamiruu odhan maysid laba hamsoo isku reeban carabi kuma hadlin yani marka waa laxni luqada carbeed waxay ku dhisantahay takfiif fudaydin waxay laba hamse haddii la isku reebo yashbahu tahawuc matag bay shabbahdaa i e, marka la yidhahdo qofku mid matagaya marka sidaas aawadee waa waajib libdaal in la bedelaa waajiba itamiruu baa la odhanaya ya ibn maalik muxuu yidhi wamaddan ibdi lisaaniya alhamzayni min kilmatin yaskun ka aasir wa'tamin mad u bedel labada hamsata dambe in yaskun hadduu reebmo hamsada labaad hadday reeban tahay mad u bedelo xarfu mad ka dhig kasra hadday ka horrayso yabaad u bedeli dama hadday ka horrayso oo waawaad u bedeli reeban markaa hadduu markaa korni ka horeeyana waxaa loo bedelayaa yani marka alif baa loo bedelaya wamadan ibdilisaani alhamsayni min kilmatin yaskun ka aasir wactamin aa marka aan yani hamzada laga bilaabin faqaala tamiruu baa la odhanaya de qur-aanka se la akrinaya soo saa maa ya liqaanati iiti biqur'aanin hayri haada haddaad ka bilowdo i'ti inaad akhridaa waa laxni lam yaqra'hu axad cid akhriday ma jirto i'ti biqur'aanin hayri haada laxni weeye oo markaa ma noqonayso qur'aannimo in qur'aan saxan aad akhriday noqon mayso laakiin haddaad xidhiidhinayso liqaana'ti baa la odhanaya nuunka kordhigiisa hamsada reeban lagu dhufanaya lakin haddii kale hamse reeban la akhrin maayo laba hamse qur'aanka laskuma reebo yani laba hamse laskuma reebo laa carabiya walaa markaysaa qur'aannimo fa wuxuu yidhi itamiruu bilmacruufi isamra macruufka yani nabigaa odhanaya buui watanaahaw cani lmunkari iska reeba munkarkana iska reeba watanaahu odhan maysid watanaaha weeye ficilku wuxuu aha tanaaha marka xarfu cilihii marka la jaray oo la gooyoy xarfu cilihii markii la xadfay fatxadiisiadaa loo baaqi yeelaya waxay ka mid tahay meelaha la qalday ka mid tahay dalabada qaarkood ay qaldaan waxaad maqlaysaa qaar odhanaya tahaadu taxaabu waa khalad ya kule nebigaa yidhi calayhi salaatu war nebigu ma odhana nebiga ha ku been abuuran tahaadow weeye tahaadow maha tahaadow ya waa tahaadow tahaada iyo tahaada bay ahayd marka fatxada loo baaqi yeelaya haddii kelmadda xaraf cilo ugu dambeeyo xarafka cilo waxa ka horeeyaana kor dhigan yahay waabu damiirna la haleeshiiyo kordhiga sidiisaa loogu daynaya sidiisa ayaa loogu daynaya marka waxay noqonaysaa sida tacaalow loo yidhi oo kale tahaadow baa la odhanaya in allaha kataba calaykum asacya fascaw fascuu maaha yascawna sooma akhridu qur-aanka ya yascuuna miyaad akhridaa sida waxa weeye amarku wuxuu ka farac yahay mudaarica sidaa yascawna loo akhriyo ayaa la odhanaya iscaw ya lam yascaw marka la yidhaahdo yani markaa jaazimka ka reeb yani waxa weeye yani markaa jaazimka markaad ka reebto maxay noqonaysaa yani xarfu mudaaracahna aad reebto siin reeban baa imanaya hamse soo jiido hamsatulwasli iscaw bay noqonaysaa addamarka marka caynku waa kordhigan yihi marka in allaha kataba calaykum asacya fascuu haddaad tidhaahdo waa laxni asmaci wuxuu yidhi sida markaa uu soo naqlinaayo eh, ibnu kasiir kitaabkiisa ikhtisaaru culuum alxadiis ya wuxuu odhanayaa asmaci sheekhii la odhan jiray cabdilmalik ibni qurayb culammadii salafka ka mid ahaa min a'immati luga wuxuu waxaan ka baqayaa qofka aan naxwaha garanayn markuu xadiiska markaysaga sheegaayo inuu soo gudagalo man qaala calaya maa lam aqul falyatabawa maqcadahu min annaar waayo mar kastoo uu laxni la yimaado nebigii waxaanu odhan buu ka sheegay waayo nebigu waxba ma laxnin jirin carabkiisu waa toosnaayo laxni waa ka madhnaa marka qofka aan carabiga garanayn eh, naxwaha garanayn ee xadiiska sheegaya waxaan uga baqayaa buui inuu soo gudagalo asmaci baa odhanaya qarnigii labaad buu noolaa inuu soo gudagalo man qaala calaya maa lam aqul falyatabawa maqcadahu min annaar ruuxa iga sheega yani waxaanan odhan meesha uu naarta ka degaayo ha diyaarsado itamiru bilmacruufi watanahaw can ilmunkar macruufkaysa amra watanahaw iska reeba can ilmunkari munkarka xataa idaa ra'ayta shuxan mutaacan ilaa aad ka arkayso shuxan bakhaylnimo mutaacan la aeeco yani markaa shuxan bakhaylnimo mutaacan la ateecayo la raacayo wa hawan iyo hawo wax naftu jeceshoo mutabacan la raacayo hawaduna sida yani waa madmuum yani sida qaalibka ah yani de hawo la leyliyo oo qofka markaa naftiisa leyliyo oo shareecada u hogaamiyey mooyaane yani asaalata marka la ilaaqo yani madmuuma wey wa hawan mutabacan iyo wax naftu jeceshoo layska raacayo naftuna xumaantahay asaalatan jecesha wa dunya musara yo adduunya yani la dhicista uu la dhacaayey uu cajabinayo ku farxaayo mid kastoo ra'yi u saaxiibi bira'yihi ra'yigiis ra'yigiisunbaa cajabinayo uu la dhacayaa uu ku faraxsan yahay ijaabka waxaa loo jeedaa suruur iyo farax uu ku faraxsan yahay kiisa uu la dhacsan yahay mucjab ku yahay ra'yigiisa fa calayka nafsak naftaada laazim fa calayka bikhaaati nafsikna waa loo soo wariyey rawahu alxaakim xaakim baa soo wariyey waayruhu hayrkiina waa soo wariyeen oo dee abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyey tirmidina waxa waaba saxiixiyey ha yeeshee culamada qaarkood baa kolley yani sanadkiisa xadiiska ka hadlay oo daciifiyey waxaana ka mida sheekh albaani baa ka mida sheekh albaani sanadka xadiiska waa daciifiyey ila allahi marjicukum jamiica ila allaahi xagga allah oo keliyu ahaaday marjicukum yani celintiinnu jamiican dhammaanteed oo leeyahay min arajcigii mutacadiga ahayd baa laga keenay rajacadii mutacadiga ahayd ama marjicukum noqodkiinnu liha min arujuuc baa laga keenay rajaca yarjicu waxay noqotaa laazim marna waxay noqotaa mutacadi rajaca waa noqday yarjicu waa noqonaya rujuucan noqoshu noqonaya waa laazim rajaca waa celiyey yarjicu waa celinayaa rajcan celin buu celinayaa fain rajacaka allaahu laa tarjicuuhunna ay laa taruduuhunna ha ku celinina marka midna waxa weeye waa mutacadi midna waa laazim marka labada mid walba waa loo fasiro oo culamada qaarkood waxay yidhaheen waa master miimiyo rajaco laga keenay ma tii laasimka ahayd baa laga keenay mise tii mutacadiga ahayd haddii uh, laasimkaa laga keenay waxay noqonaysaa masdaru mudaafun lifaacilihi masder faacilkiisii loo idaafeeyey ilallaahi xagga allah oo keliyu ahaaday marjicukum ay rujuucukum noqodkiinu noqodkiyuu ka dhacaya iyaga haddii lahaata mutacadigaa laga keenana waxay noqonaysaa ilallaahi xagga allah oo keliyu ahaaday marjicukum celintiinnu laydin celinaayo celintuiyay ku dhacaysaa iyagay ku dhacaysaa jamiican xaalaa dhammaantiin tihiin marka iyagiyo idinkaba waa laydin celinaya xagga allah baa laydin celinaya fayunabiukum waa idinka warramaya allah bima kuntum tacmaluun waxa ahaydeen qaar sameeya halkaa waxaan baraarujinayaa aayadda horeynu soo marray ee baxiiradiiyo saa'ibadiiyo wasiilada tilmaamaya cidda markaa waxbay sharciyaysay waxaanoo dadka u keentay wuxuu ahaa ninkii loodhan jiray camr bnu eh, luxay ama camr bnu marka waxaan yani luxay camr bnu caamir bnu luxay yani ayuu ahaa reer bani khusaaca ahaa ee diintii ibraahim bedelay ee sanamada la caabudaya soo waariday ninkaasaa baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada sameeyey oo dadku ku raaceen gaaladii carbeed ninka u sharciyeeye kaasuu ahaa axaadiista saxiixaana kusoo aroortay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ra'aytu camra bna caamir camr bnu luxayina riwaayaadka qaar baa ku soo arooray laakiin marna awowgaa loo nisbaynaya marna aabbaha ninkii loodhan jiray camr ibnu luxaya ama camr ibnu caamirba ayaan arkay alkhusaaciya yajuru qusbahu fi nnaar oo xiidmihiisa markaysaga jiidanaya naarta gudaheeda ayaan arkay buuri kaana awala man sayaba asawaa'ib wuxuu ahaa kii ugu horreeye sawaa'ibta markaysa markaa sameeye yidhi marka musayabo weeye tan sii daaye oo dawaaqidda u gaar yeela ya xadiiskaasi wuxuu ku sugan yahay saxiixuu ku sugan yahy bukhaari baa soo wariyey xadiis kale wuxuu sheegayaa ina awala man sayaba sawaa'iba yacni ciddii ugu horraysay sawaa'ibta markaysaa markaa musayabo ka yeeshay sanamada in la caabudana sharciyaysay wuxuu ahaa ninkii reer bani khusaaca ee camr bnu caamir la odhan jiray nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa ra'aytuhu yajuru amcaa'ahu fi nnaar waxaan arkay isagoo xiidmihiisa jiidanaya naarta gudaheeda ayaan arkay marka waxa weyaan waxani waa wax markaa ninkaasi u sameeyey oo sanamada in la caabudo iyo markaa baxiiradiiyo iyo wasiiladaba in la yani markaa loo gaar yeelo iyo sanamada isagaa la yimi dadkuna markaysa markaa mushrikiintii carbeed ay ku raaceen halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk